cunaha buuray shimbirada gobolka mid ah surdhaaru saasuu leeyahy maru marka wuxuu sameynaa surku isku soo laaba meesha markaa dhuunta ku aadan hoos wax weynoo buuran waa calooshiisiyaa le cuntadu meeshaasay gashaale cuntadu meeshaas isaga u gashaale wax dheeroo inta uga laalaada arkeen marka meesha cunaha ku aadaman guriga ku aadanaa buuran waana waaa lawaxaa laydha macidat waxa weya daa'ir waa halkaas ixwansala islanqaa sheega jeega ayuu u seexday qadaadku u seexday macnaha dhabardhabar u seexday wey dhabarku saas ugu seexday islanqaa islanqa rajul weeye tamaskana rajulu ninkiyaa miskiinoobay xoogaa miskiinnimo iyo dulliyuu muujiyey waa salqaa dhabardhabaru u riday ama jeegajeegu u riday tan waa mucadda saas u qabtay oo xabadka ku dhuftay uu qadaadka u dhacay dhabaru u dhacay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 uma tamaskana waxaa siyaabaa waa tadaya miimta banaanka xiga haye tamafcala warku waa intaa tamafcala tama sideeda ugu dhawaa ilaa duurka laga keenay asalka ka mid maahayn tamafcala tamafcala nabad weeye marka waxaa leedahay ziyaadadu waa maxda waana munfasila weliba labadeeba waa isku tahay xagga kaletana wasnigan waxaa tiraa waa ulaai lagu siyaadiyey uluaankiis saddexdii wasin oo shaadkayada uu sheegay wey sideed wasinu lahaa saddexuu ka sheegay tamaskana tarashafa tasalqa kan waxa wey tamaskanu ku sheegay beydka ku xigana tarashafu ku sheegi doonaa beydka ugu dambeeya masiidkana wuxuu ku sheegay tasalqa saddexduuna ka sheegay shanna waa kii ka tegey markaan dhammayno masiid insha allah aan iyagana gelaynaa ilaahay idankiisa waayahay waxaa ku xiga salqaa salqaa ardaygaas iigu soo dhawo salqaa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 kaa leeleeanay yuu leexleexashada bara facnala wey mhm, ma usan leexleexan fa aal rabaa bis nuuntiaa ku xigta faada iyo caynta facnala qaalnasaad koofidiyay u gariday weeye koofidiyay u gariday khalaas waxaa leedahay waa ulaai ulkiis lagu siyaadiyey siyaadada ku jirtaana waa siyaada maxda lianna almasjida yuntaqu bilafdihi waana mutasila dhexday ku jirtaa waa ulaai ulkiis lagu siyaadiyey sideed tobankii wasin oo shaadka ah oo lagu xambaaray faclala jawraba asluhu jaraba shee maxamed soo gaartay jawraba asluhu jaraba jaraba haye taaniiskan iska daa jaraba waxaa siyaadada waa wowda oo jiimka iyo raala udhaxayda ama si ka dhow waa wowda fada iyo caynta udhaxayda jawrada owcala ah, wasi warkooba iska saar ah, owcala ila waaa la fada iyo cayntay udhaxaydahay fowcala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 asalku hadamadaasu ahaa marka cayntiia soo laalaabatay dahdama wahafcala haadaas ayaa siyaada awalkaa naxwu hal qama shaya ah, shaygiiu laqay bimacnaa laqimahu waa laqay weeye ey ibtalaxu waa laqay weye wa facala haadaasaa siyaadaah oo faaday caynta udhaxayda naxwu ramasa shay shaygiiu qariyey bimacnaa ramasa waa qari ey satara waa asturay wafwacalla ifwacalla bisiyaadati ixda laamayn wowda iyo hamsadu inay siyaado yihiin qof walbaa fahmaya laakiin laamta soo takarurta inay asal tahay inaada u malaynu raba saasuu laamta u baraarujinaya siyaadadu waa saddex ah, labada kale dadka waa fahmayeen hadda meeshaan jooga qofkaan taas fahmayna macnaba halkan kuma leh marka waxaa tiraa wafwacalla ifwacalla bisaati ixdalaamina laakriya naxw ikwa alla rajulu ninkia gaabtay qasura waa gaabtay wajtamaca khalqu abuuristiisii o dhan baa isdhex gashay wak waadda wak waadda shayqu odagiyaa jarciyey odagii marka waa isla lushay wey waak waadda waa la mid if wacalla wey if wacalla waa la mid waa isku wesin ikwaadda shayqu odogaya gariiray ama lushay ama jarciyey waak wahadda waa jarciyey waa la mid iyadoona la macno urcisha idaa urcisha marka la lulo odaga oo isla gariiro ayaa saas la yidhaahdaa marka ikwaadda iyo ikwa hadda iyo ikwa alla kulli waa isku wesin watafahcala naxwu tarahshafa ey rashafa waa dhuuqay wey kanfiiri waxaa laga rabaa ifcalla if hamsada hore waa hamsatulwasli kasraana loogu dhawaaqa ee fadxa loogu dhawaaqi maaha ogow if dhe ca'alla hamsada hore oo u horayda waa hamsatulwasli kasraana loogu dhawaaqa fadxa haddaad aragto qalin qaado alla we naxwo ijfada rajulu ninkiia mowt ku dhowaaday bimacnaa ashfa cala mowti ku dhowaaday wa milu waxaa la mida ijfa alla waa la mid iyaduna waa ku wasni laakiin xagga macnaha waa ka duwanta agga wasniga isku mid ka yihiin xagga wasniga isku mid yihiin mid walba waxaa siyaabaa hamsada awalka iyo hamsada dhexda iyo tadciifka laamta laakiin xagga macnaha waa kala duwan yihiin oo ijfa alla ijfacala alqowmu qowmkia soo jabay wey inhazamuu waa jabeen wey fa haadaa kan oo ah ijfacalla min jafala ayuu ka yimi ah, min jafala uu ka yimi midka horena waxaa weeyaan wuxuu ka yimid jafada jafada oo daa u dambeeyey kana jafala laama u dambeey waflacalla iflacalla naxwu islahana rajulu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 waa maxda lianna almasida yundaqu bilafdihi waana bictibaarin xagga itisaalka iyo infisaalka waa ulaaثi lagu siyaadiyey miligiis tobankii wasin oo shaadkaa oo iska lahaa id lamasa waxay ka aheed toddobadii lagu xambaaray ifcan lala toddobadaas waxaa loo qaybiyey saddexdii majaaska loogu xambaaray ka tahay daa'ir badan allah ku siiy khaalid ma ila ila soco qof kale masaladaas iyuu ka hadlay qof kale yuu isku dayi maa sluhu haraaca waxaa asal ah haada raada iyo caynka waxaa siyaadaha hamsada awalka iyo miimta shidan oo u dhaxayda caynta iyo laamta waa kii hadeer la sheegay ardaygaan midku sheegay wey maaha wesin cusub hadhow markaad awsaanta tirayda marka ihra maca waxbaha tirinina ihra maca beydku ku buuxsana ee waa idlamase laftirkeediio kale ifcammala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 ka yimi marka lagama soo qaadan ahraca duusan ula jeedin xagga macnaha kaliya ee ula jeedo ishtiqaaq ah, ahraca lagama keen min haraca marka waxaa weeye fiihi maa fiihi lianna almasjida laa yaati min almasjid bal min haraca almujarad idaa asraca markuu degdego wey waclankasa shacru ah, wafcan lasa hamsada iyo nuunta iyo siinkaa siyaadaha naxwo iclankasa shacru waclankaka shacru ishtada yuqaalu daalika sidaasaa la dhaha ishtada idaa ishtada markuu adkaado ah. adi xasan mala socotaa ishtadda waxaa siyaadaha waa hamsada iyo ta'da ii sheeg wasankeeda isku laab kitaabka maxaa u fiirina ha waxaa siyaada hamsada awalka iyo taada bayna alfaa'i waalcayn ah ha hamsada awalka ish soo maaha iyo taada ku kala dhex jirta bayna alfaa'i waalcayn ya asluhu shadda ha isagaa iskale xasaan qof kale ma bise ardayan ka booda raallilaha xasaana hadda aan qorto iftacala saas iftacala awsaanta meeshuu nagu soo maro lafdi masiida inaad ka jawaabtaan haddii xataa fiqiga dhexisa la joogo waa in laga jawaab meel alle meeshaan ku aragna la wixii in laga faa'idaystaan hadnaa mogta waa yahay ishtada ida ishtada markuu adkaado sawaadu madowgiisa tinta wa kaura uuna bato iclankasa waclankaka uu ku daray sooma jeedaan meeshaas fiiri isku mid maaha midna waa shaad midna waa qiyaas iclankasa waa shaad laakiin iclankaka waa qiyaas ifcanlalaq awey laftirkeedii sababtoo asalku wuxuu ahaa calkaka sida faclalaq asalku labada kaaf waa asal ah, calkaka uu ahaa hamsada iyo nuunta dhasiyaada ifcanlala oo qiyaaskii ku timid wey ah, marka isku midha ha u qaadan wallah subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina mxamed